في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركمان الله إذا عدى الهجرتين ومالما أحد تاريخ دنا يكون بيغان تهي تضوض جماد الأولى كنا 440 هجرية warkii oo koban waxaa qarax miino lala eegtay gaari ay leeyihiin ciidanka murtadiinta bikikeeda waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta cashaa'irka kadib markii shalay qarax miino lala eegtay warkii oo fidsan aynu ku bilowno wilaayada shaam xalab waxaa qarax miino lala eegtay gaari ay leeyihiin murtadiinta biikikeeda oo ku socdaalayay jidka isku xira minbij iyo albaab waxaana ku halaagsamay madaxii amniga jagboontiyada ee deegaankaasi iyo laba ilaaladiisa ka tirsan waxaana sidoo kale lagu dhaawacay laba murtad allah ayaanu ku mahadsan markaana baraka ee wilaayada shaam qaybo ka mid ah guutada difaaca cirka oo iska caabiyeen diyaaradaha isbahaysiga gaalada oo garab siinayeen murtadiinta biikikeeda ee ku sugnaa tuulada albubatran allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada sham alkheyr ciidanka amniga khilaafada islaamiga ayaa waxay dileen laba ka tirsan murtadiinta b k kda mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii rasaas lala dhacay iyagoo ku sugan deegaanka tipian allah ayaanu ku mahadsan isla alkheyr waxaa la dilay xubin ka tirsan murtadiinta b k keda oo ku sugnaa tuulada subxa ee deegaanka basiira allah ayaana ku mahadsan isla alkheer waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta b k keda kadib markii darad qarax miino lagula egtay tuulada xawaaij buu masca ee deegaanka kasra allah ayaana ku mahadsan isla alkheer waxaa nolosha lagu qabtay oo la dilay xubin ka tirsan murtadiinta b k keda oo ku sugnaa tuulada darnaaj oo dhacda deegaanka tifyaan allah ayaana ku mahadsan isla alkheer ayaan ku guda jirnaaye unuug ka tirsan ciidanka amniga khilaafada islaamiga ayaa daraad waxay rasaas la beegsadeen gaari ay leeyihiin murtadiinta biikeeda oo ku sugnaa tuulada xisaan waxaana ku dhaawacmay laba murtad allah ayaanu ku mahadsan haatanna aynu u dhaqaaqno wilaayada ciraaq kirkuuk waxaa la burburiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta xashda cashaa'irka kadib markii shalay qarax miino lagula egtay meel u dhow tuulada daab zaawah ee koonfurta daaquuq dhammaan wixii la socdana dhimasho dhaawacaya ku noqdeen allah ayaanu ku mahadsan isla karkuuk waxaa hoobiyaal lala beegsaday ay booliska riddada itixaadiya ku leeyihiin meel u dhow tuulada suus allah ayaanu ku maasan dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq diyaala waxaa dhaawac culus loo geystay laba ka tirsan ciidanka mushrikiinta raafidada kadib markii shalay bastoolado lala dhacay iyagoo ku sugan deegaanka towla furuush ee dhex bartamaha qaaniqiin allah ayaan weydiisanayna inuu soo dejdejiyo halaagooda isla diyaala waxaa saddex madfac hoobiyaala la beegsaday tuulada raafidada sariixa ee magaalada miqdaadiya dhammaan waa lala helay allah ayaan ku mahadsan isla diyaala waxaa madfac hoobiyaha cabirkiisu yahay sideetan laba mitir lala beegsaday tuulada raafidada micdaan ee ku taala deegaanka sacdiya allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada soomaaliya waxaa la dhaawacay sarkaal ka tirsan booliska kooxda ridada soomaaliya waxaana sidoo kale la dilay istaafkiisa kadib markii rasaas lala dhacay iyagoo ku sugan suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho allah ayaa ku mahadsan halkaas ayuu nagu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen idaacadda aljirateen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الضلال ستكون ملحمة